ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل الإله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كلتي وعنو ونكسن إلى هانتين بميل والبوتشوبتان kusoo dhawaada wararkeeni duhurnimo uu idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkaan saarta waa maalinimo axada bisha hijiriyaduna waa afar iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan kun iyo soddonka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa ah inooga socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkaan saarta blogsport dot com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebooka youtube-ka iyo twitterka wararka ugu doorkarooda idaacaddeenna maanta idiin haysaa waxaa ka mid ah mujaahidiinta dowladda islaamiga gaar ahaan wilaayada khuraasaan oo miino la eegatay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha howlgasha maleeshiyaadka oo gacan saarla lahaa xukuumadda riidada afghanistan sidoo kale waxaad wararkeenna maanta ku dhegaysan doontaan hadduu aad la idmo dhowr howlgalo oo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayooyinka ciraaq sida dayaala iyo al ambaar soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeena buudiyaana soomaali warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeen jaabir ibnu khilaafa dhanka farsamaduna ahda waa macalinka haatanna aan idinku wareejiyo walaalkeen ibnu khilaafa oo wararka iyo kuwa kale oo aad u xiisa badan inoo soo jeedin doona تراهم إلى العلياء طاروا هياما إلى جنة الفردوس شدوا الزماما وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام تراهم إلى العلياء طاروا هياما ilaa jannati buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen abuuseyd oo inoo dulmarayay qodobada maanta kuwooda ugu door karoon haatanna kusoo dhowaada ayagii oo fidsan aynu ku bilowna wilaayada islaamiga ciraaq waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari hamar ah oo ay lahaayeen ciidanka ciraaqiyiinta xilli shalayta miino lagula eegtay isagoo maraya duleedka deegaanka caliyaawa ee galbeedka magaalada makhuur waxaa ku guda jirnaa isla wararkii naga soo gaaraya wilaayada islaamiga ciraaq waxaa shalay shiish lagu dhaawacay askari ka tirsan ciidanka ciraaq isagoo ku sugan deegaanka nidaa ee ku yaal baadiyaha baldaruus ee gobolka diyaala bal haatanna dhankaasiyo khurasaan waxaa la dilay hogaamiye ka tirsan maleeshiyaadka gacansaarka la leh xukuumadda afghanistan kadib markii shalay qarax miino lagula egtay deegaanka sooki ee ku yaal gobolka kunaar allah ayaa ku mahadsan bal aan ku laabana ciraaq gaar ahaan dijla waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari hamar ah ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii shalay qarax miino lagula eegtay meel u dhow tuulada caliyaaba ee ku taal galbeedka makhuur dhammaan wixii la socdayna dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen allo ayaa mahadda leh ah. isla ciraaq gaar ahaan al ambaar alla fadligiis waxaa dhimashahiyo dhaawac loo geystay sideed ka tirsan ciidanka ciraaqiyiinta halka gaari tiknikana laga waxyeeleeyey xilli laba miino lagula eegtay duleedka gobolka cukaashaad ee galbeedka al ambaar allah ayaa ku mahadsan waxaan ku guda jirnaa isla wararkii al ambaar waxaa la dilay afar ka tirsan ciidanka ciraaqiyiinta halka gaari tiknika ah oo siday laga burburiyey xili miino lagula egtay jasiiradda ramaadi ee gudaha al ambaar dhegeystayaal aan idinku wareejiyo walaalkeen abu zayd mahadsanid jaabir walaalayaal intaa ayaynu kusoo afmeynaynaa wararkii dowladda islaamiga o aad kala socoteen idaacadda codkaan saarta waa bahda idaacadda hadda oo idin leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا